hore min dilxijati bisha carafa ka tirsan soonka iyo salaada iyo sadaqada iyo adkaarta iyo wixii khayr oo dhanba fadliga uu leeyahay tobanka hore ee bisha dilxija can bni cabaasin radi allahu tacaala qaal qaala rasuulu llahi sal allahu calayh waalih wasalam maa min ayaamin maalmo ma jiraan buu nabigu yidhi sal slam maalmahaasoo alcamalu asaalixu camalka wanaagsan fiha gudaheeda la sameeyo axabu la jecel yahay ilallahi ilaahay xaggiisa min hadihi alayaami maalmahan laga jecel camal wanaagsan oo khayra oo maalmahan dilxija ka khayr badan ma jiro wey camal saalixoo lala yimaado ilahay wuxuu ugu jecel yahay camalka lala yimaado tobanka hore dilxija maa min ayaamin mamal ma jiraan alcamalu asaalixu camalka wanaagsan khayraadka fiiha gudaheeda u dhaco axabu ila allahi ilahay xaggiisa loo kalgacayl badan yahay min hadi اlayaami maalmahan ayagaa ee tobanka yacni nabigu wuxuu u jeedaa ayaam alcashr maalmaha tobanka ah bisha carafa kowdeeda ilaa maalinka ciideed garanaysa qaaluu waxay dhaheen saxaabadii marka hawshaasay xoogow la yaabeenoo yaa rasuullah rasuulka ilaahi waljihaadu fii sabiili اllah lannu camal saalixa oo la sameeyo bacda اtawxiidi saxaabadu agtooda waxaa u fadli badnaa aljihaadu fii sabiili marka xadiidkanna wuxuu yidhi camalka saalixa ah ee ilaahay loola yimaado wuxuu ugu khayr badan yahay maalmaha carafo ee bisha carafe tobanka hore ah walaljihaadu fii sabiil xataa nabi allma jihaad ayuu ka fadli badnaanayaa jihaad dhacay weeye maalmahan carafa maalmo aan ka ayn baa loo jeedaa lanno jihaadka dhaca dilxija gudaheeda ama maalmaha carafee hore dhaca wuu ka sii darayaa acmaasha kale isaga ka sii sarraynaya wax laga hadlahayo waa jihaad dhacay bilaha kale bilaha kale maalmaha kaleyaa laga hadlaya qaala nabigu wuxuu ihi waljihaadu fii sabiili اllah jihaad xataa kama fadli badnaanayo camalka saalixa soon iyo sadaqe iyo khayraadka kale ahaa ee dhexdhacay maalmaha kale ilaa rajulu nin mooyeen e, ilaa rajulin nin jihaadkii mooyeen kharaja la baxay binafsihi naftiisii la baxay mooyeen iyo wamaalihi hantidiisiibuu la baxay oo folaskiisii iyo wuxuu qaadan karay oo falam yarjic aan la soo laabanin bishayin waxba min dalika shayga xaggiisoo naf iyo maal midna aan la soo laabanin riwaaya xadiidku uu leeyahay ilaa man cuqira jawaaduhu wauhriqa qadamuhu ninkii farasiisan la boqno gooy asagoo dhigiisa la daasi ninkaa unbaa lamid noqonaya jihaadkiisu uu lamid noqonaya camalka saalixa dhexdhaca tobanka dilxija rawaahu lbukhaari bukhaari baa xadiidka wariya marka xadiidka ibn cabaas waa xadiid aad iyo aad u qiimo badan oo tilmaamaya camal kastoo saalixa oo la sameeyo tobanka hore caraafo inuu ka khayr badan yahay acmaasha dhexdhacdaa bilaha kale xataa tobanka dambe ramadaan iyo tobanka dilxija waxaa fadli badan maalma ahaan maalma ahaan tobanka dilxija fadli badan habeen habeenaha ee dambe ramadaan baa khayr badan saasay u kala duwan yihiin marka waxaa uun loo jeedaa jihaadkii fardukifaayada ahaa waxaa kaloo loo jeedaa jihaadkii dhexdhacay maalmo kale oon dilxijo ahayn haddii ninku uu jihaadayo xaggana dilxijo uu dhex tobankeeda hore camalkiisii wax walba saa ka khayr badnaanaya idan labadaa qayd baa shardi cinda ahlilcilmi qawaacidda iyo usuusha shareecadeenayna ku fasireen culummadu xadiidka ay ku caddaysteen jihaadkuinuu fardukifaaya yahay oo talabi yahay haduu fardu cayn yahay camal ka khayr badan ma jiro ama dilxija ha dhexdhaco ama bil kale ha dhexdhaco baana cadaynaysa macnaha iyadaa oo laga fahmaya xadiikii mucaad iyo kii anas iyo kii abi hurayraba midda labaadna waa inuu yahay jihaadkani jihaad axdhacay ah bilo kale oo markaa fardu kifaayana ah fadlu sawmi yowmi carafata wa caashuuraa wa taasuca wuxuu baab yahay fadliga maalinka carafa uu leeyahay waa maalinka sagaalaad ee bisha dilxijo wa caashuuraa maalinka tobnaad ee bisha muxaram wa taasuuca maalinka sagaalaad ee bisha muxaram bisha zakiyi loo yaqaano ee soomaalidu zake dhahaan ee muslimiinta kale ee carbeedna ay muxaram u yaqaanaan ee sanadka islaamka uu ka bilowdo maalinkiisa sagaalaad iyo ka tobnaad baa iyo caashuura la yidhaahdaa carafana waa maalinka sagaalaad ee bisha dilxijo ee la yidhaahdo وcan abi qataada radi allahu tacaala canhu qaal su'ila rasuul اllah rasuulka ilahi ba waxaa la weydiiyey can sawmi ywmi carafa ay can fadli sawmi ywmi carafa maalinka carafo soomkiisa soomkaa fadligiisaa la weydiiyey carafo waa la yaqaanaa oo saxaabadu waa yaqaanaan jaahiliyatan oo islaam way yaqaaneen ee nabigu waxay weydiinayaan waa fadligiisii qaala subanu wuxuu yidhi yukafiru sanata almaadiya yukafiru wuxuu dhaafaa oo dembigiisii tirtiraa asana almaadiya sanadkii tagay sanadkii tegay waa sanadka day u dambayso dilxijo bisha ayada ay u dambayso wey wlbaaqiya ay wlaatiya iyo sanadka soo socdee muxaram ka bilaaban doonaba labadaa sano sanadkii horee tegee dhammaadka ee carafa ee ugu dambayso bisha carafo iyo ka iman doonee soo socda labadaa sanaa dembigood lagu dhaafaa rawaahu muslim marka carafo waa maalin aad iyo aad u khayr badan sanad hore iyo sanad soo socda labadaa sana dembigoodii baa lagu dhaafaya labaatan iyo afar bilood dembigoodii baa rabbi ku tirtiraya dembigana waxaa laga wadaa dembiga sakhiirada ah ee weliba ku tacalluqa oo ku lugleh xaq ilaahay cinda ahlicilmi sida wa sakhaa'iru اdunuub alkhaasati bixaq illaahi subxaanahu wa tacaala ama xuquuqda bini aadamka iyo kabaa'irta waaweyne ilaahay xuquuqdiisa ah towbay u baahan yihiin muslim وcan bni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam saama yowma caashuuraa maalinka caashuuro nabigu soomay wa amara asxaabtiisana wuxuu faray bisiyaami caashuura in la soomo muttafaqun calayhi waa la isku raaco bukhaariiyo muslim baa isku raacay soo saaridiisa ama warintiisa xadiidkan idan intaan la faradyeelin ramadaanka yowma caashuuraa waa la soomi jiray soomidiisuna waajib buu ahaa sidai adiladu ay tusayso jumhuur ahlicilmina sunna muakaday ahayd bay leeyihiin laakiin nusuustu waxay ku caddahay qabla ramadaan soomka caashura inuu waajib ahaa wa can abi qataada radi allahu tacaala canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayhi wali wasalama su'il nabiga waxaa la weydiiyey can siyaami yowmi caashuura fadliga uu leeyahay waa sii tii kalhoretii carafay la mid tahay su'ila nabiga waxaa la weydiiyey can fadli siyaami yowmi caashuura maalinka caashuura soomkiisa soomkaa fadligiisaa la weydiy qaala nabigu wuxuu yuri sal slam yukafiru sanata almaadiya sanadka horee dhammaaday dembigiisaa lagu dhaafayaa waana sakhaa'irtii sakhaa'ir اdunuub alkhaasati bixaq illaahi subxaanahu wa tacaala baa loo jeeda waad marka caashuura waxaa ka batay yowmu carafa yowmu carafo iyadu sana almaadiya iyo sana aljaa'iya lagu dhaafaya ama yowmu caashuura sanadkii tagay dhammaaday ayaa dembigiisa lagu tirtiraya rawaahu muslim وcan bni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu lain baqiitu haddaan sii noolaado lain salimtu riwaayo kale wey haddaan bad qabo wa fii riwaaya lain cishtu haddaan sii noolaado cimri igu simo ilaa qaabilin sanadka soo socda ila alcaami اlmuqbil wey sanadka inugu soo aadan maxaa yeelay taasuucaa sanad bilowgii bay gelaysaa oo muxaram ah taasuuca iyo caashuura sanad bilowgii bay gelayaanoo waa bishii koobaad ee islaamka ayaa ka bilaabanaysa la in baqiitu haddaan sii joogo on sii noolaado ilaahay ugu simo ilaa qaabilin sanadka soo socda la asuumanna taasica maalinka sagaalaad baan soomaya meeshii aan ka soomi jiray maalinka tobnaad ee bisha muxaram waxaan ka soomi doonaa sanadka soo socda haddaan ilaahay ugu simo maalinka sagaalaad wa fii riwaaya lain baqiitu ilaa qaabilin in sha allah waa xadiis badan baana weliba tilmaamaya in allah ilaa qaabilin in sha allah halkaasay ku jirta rawaahu muslim muslim xadiidka wariye asalkiisi marka wuxuu ahaa xadiidku isagoo riwaaya mukhtasar uu sheekhu doortay isagoo dhammaystiran baa muslim wariya nabi maxamed calayh isalaatu wasalaam markii caashuuro la gaadhay buu soomay markaas saxaabwaxnabi allow maxaad u soontay maanta caashuuro waa maalin ay weyneeyaan yuhuuddu waa yowmun tucadimuhu lyahuud markaasuu nabigu calayh salaat wasalaam faida kaana alcaamu almuqbil in shaa allahu sumna taasica sanadka soo haddii la gaadho saynan yuhuud u waafaqin saan oga lexna sagaalaadkan soomayna muslim iyo khayrkii baa wari xadiidka asagaa ibnu markay taabiciintu weydiiyaan sida alxakam ibn acraj oo kale ay dhahaan cashuura waa maalinkee wuxuu odhan jiray bisha muxaram markay bilato tirso kow labo saddex afar shan lix toddobo siddeed aroorta sagaalaad soonku waa barisu odhan jiray adoo soman waagu ha bariyo cashuura waa maalinka sagaalaad buu odhan jiray asagaana xadiid ka wariya oo nabiga ka wariyay xadiidka odhanaya haddaan sii joogo oo cimri alla igu simo sanadka soo socda waxaan soomi doonaa maalinka sagaalaad marka caashuura waxay isku bedesho wey daahirka naska iyo fatwada ibn cabbaas marka la fiiriyo ee mashhuurada canhu ka ah asaga ka caanbaxday caashuura waa maalinka sagaalaad maxaa maalinka tobnaad yuhuud baa soonta si yuhuud loo khilaafo innagu sagaalkaynu soomaynaa tobnaadkana u bixi mayno waa sida caanka ka ah ibnu cabbaas daahirka xadiidkana ka muuqata xadiid odhanaya marka si yuhuud loo khilaafo sagaalaad iyo tobnaadba halla soomo dacfi baa isagu ku jira laa yasixu fiihi xadiiun marfuuc asaga ibnu cabaas laakiin waxaa ka sugan cabdurasaaq iyo طaxaawi iyo bayhaqiba wariyeen bisanadin صaxiix suumu الtaasica wاlcaashira wa khaalifu اlyahuud sagaalaad iyo tobnaadba sooma yuhuudna saad yuhuud u khilaaftaan marka yuhuud khilaafkeedu laba dariiq baa inoo bannaan inaan bisha muxaram maalinka sagaalaad keliya ka soonno oon asaga ka dhiganno cashuura oo sida daahirku nasku uu yahay ah ibnu cabaasna uu fatwoon jiray taabiciin dhowrna ay ku tageen culummana ay feermeeyeen ood ku gaabsato maalinka sagaalaad keliya iyo inaad israaciso sagaalaad iyo tobnaad oo in sagaalaadka lagu gaabsado keligii aad buu u xoog badan yahay maxaa yeelay yuhuuddu sabtida ayay ciid ka dhigtaan usbuuca innagaa ka hormar maxaan ka dhigannay jumcaha nasaarana axadda ayagoo caashuro tobnaadkay soomaanoy weyneeyeen innaguna u gembinaynaayo waxaanu weynaynaynaa maalinka sagaalaad mukhaalafatan lyahuud sagarhkoodiiba ka bixi mayno meeshay soomahayeenba ag mari mayno waxaa kaloo inoo bannaa inaan labadaba isku darro oon sagaalaad iyo tobnaad israacino jumhuurta ayagu waxay leeyihiin la asumanna taasica maca alcaashiri wey nabigu saasuu ka wadaa sagaalaadkan soomi oo lagu daray tobnaadka ibn cabaas iyo jamaaca min ahli xadiid wsalafi saalix daahiru nasna waxay leeyihiin maye sagaalaadka unbaaba caashuuraa ah waxaa kaloo bannaan caashuura inaad soonto oo tobnaadka aad soonto koyo tobnaadna ku darto jamaaca min asalaf wasaxaaba waxay odhan jireen tobnaadka sooma maalin ka hormariya ama ka dambaysiiya tobnaadka soomo oo maalin ka horraysiiyo sagaalaadka ama ka dambaysiiyo oo koyo tobnaadka saddexdaa madhab weeye waxaa ugu fiican hee sagaalaadka ku gaabso ama israaci tobnaad sagaalaad iyo tobnaad israaci rawaahu muslim baabu istixbaabi sawmi sittati ayaami min shawaal wuxuu baab yahay jeclaysiga shareecadu ay jeclaysatay lix maalmoodoo shawaal ka mida soonkooda la soomo waa sunna mu'akada lixdaa shawaal in la soomo jumhuur ahlicilmi baana sidaa ku tagay abu xaniifiya maalig baa khilaafay waana waynay gafeen baana la caddeeyey xadiidku markuu xujuu ku yahay calaa abi xaniifata wa maali baa li maxaad lixda shawaal u soomi leedahay ama aad ummadda ugu yeedhi leedahay wuxuu yidhi culummadaydi wax soomi jiray ma jiro nabigu wuxuu yidhi culamada iska daaye ummadduna haddaysan soomin way khaldan yihiin maxaa yeele xadiid nasaa meesha yaalla marka saxaabo buu ka sugan yahe weliba ku dhaqmi jiray taabiciin baa ku dhaqmi jiray ahlulxadiidku waa khilaafeen maalig iyo axmed hawsha waa lagu diid maalig iyo cafwan maalig iyo abu xaniifa waa lagu diiday wadaaddo khaldamin baa loo arkay waana sax وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان رمضان روحي صومه بش رمضان قته ثم أتبعه الراعي كدب جية ستا من شوال ستا من شوال لح شوال كمذا ستا من شوال لح مع الموضوع بش صنفريد كمذا كان كصيام الدهر صونك أسقى بش رمضان lix shawaala lagu daro wuxuu la mid noqonayaa sanadko dhan ba adoo soo soomay axaadiis badan baa cadaysay oo fasirtoo nabiga ka sugan sida xadiidkii abi thawbaan oo kale say bisha ramadaan oo la soomay keligeed lix shawaaloo la raaciyey intaasi ay u noqotay labiyo toban bilood soonkood oo ay noqotay nabigaa la weydiiyo wuxuu ku fasiray suubanuhu bisha ramadaan toban bilood bay u dhigantaa maxaa yeele xasanad halkii xasano toban jeer baa la laabaa u yaraan bil ramadaan ood soon ku dhammaystirtay waxay ka dhiganta adoo soomay toban bilood lix maalmood maalmoodood soontayna nabigu wuxuui waxay ka dhigan tahay lixdan maalmood lixdan maalmoodna maxay noqdeen laba bilood toban bilood laba bilood ka dabagee sanad baa isxidhay soo maha kaana ka siyaami اdahri sidaasuu nabigu ku fasiray calayh الsalaaة wasalaam alxasanatu mxuuaha bcashri e, amhaaliha w man jaءa bاlxasanati falahu cashru amhaaliha ramadaan bishii toban bilood bay noqotay lix maalmood maalinkiiba waa hal xasana soo ma aha toban ku dhufo lixdan buu noqonayaa lix maalmood toban ku dhufo waa lixdan maalinkiiba toban maalmood buu u dhigmaa lixdan berina haddee waa laba bilood soddon iyo soddon u kala jabi oo weliba buuxbuuxda labiyo toban bilood saasuu ku noqdo awaabka ajirka intaa leeg buu ruuxa muslimkaa ah ee bisha ramadaan sooma lixda shawaala raaciya uu ka helayaa waxaa fiican lixda shawaal bilowga hore in laga dhigo lana xidhiidhiyo waana siday salafku u badnaayeen bilowga hore maalinka la ciidaba maalinka ku xiga aad lixda shawaal raaciso xidhiidhisodan kala goynin waa sida fadliga badan laakiin bisha shawaal intan dhammaandhoon baad soomi kartaa xagga dambe dhaxda bilowga kulli waad ka soomi kartaa waad kala gogoyn kartaa halbaateel baad ka dhigi kartaa sankana waad iskugu xidhi kartaa sida fadli badan laakiin waa sida baabu istixbaabi sawmi اliniin wاlkhamiis wuxuu baab yahay soomka maalinka isniinta iyo khamiista la sooma fadliga ku jira can abi qataada radi allahu tacaala canhu ana rasuul اlah sal ly slam su'ila nabiga waxaa la weydiiyey can sawmi ywmi اlitniin maalinka isniinta soomkiisaa la weydiiyey faqaala nabig wuxuu dalika yowmun maalin weeye maalinka asaga isniintaa welidtu fiihi laydhaloon dhashayn adduunka ku soo biiray wayowmun bucitu waa maalinka laysoo saaray rasuul layga dhigay aw nabigu wuxuu yidhi unzila calaya fiihi qur-aanka isniintu waa maalinkii waxyigu bilowday dejinta la bilaabay waa maalinkii aan dhashay waa maalinkii nabinimo iyo rasuulnimo la ii diray xadiidka caaishana waxaa ku yimid waana maalinkuu nabigu dhintay calayhi salaatu wasalaam maalinkuu dhashay oo uu dhintay waxyiga lagu soo dejiyey weeye waa marka sidaa u tacdaaran oo ilaahay sidaa u qiimeeyey marka nabigu waa soomi jiray rawaahu muslim muslim baa xadidka wariyay waana xadiid mukhtasara min xadiidin طawiil xadiidkii dheeraa weeyaane nabigu wax badan uu kaga hadlay qayb ka mid ah iyuu shaqu ka soo gaabsaday idan asbaabtu nabigu u soomahaya waama waa shukri lilaahi subxaana wa tacaala inuu ilaahay u mahadnaqo shukriyuu u soomi jiray waana maalin fadli badan faaiid kalo uu leeyahay xikmo kaleo ku jirta soonkiisana nabiga inoo sheegi doona an abi hurta radi allahu tacaala canhu can rasul lah sal slam qaal tucradu اlacmaalu acmaasha loo bandhigaa ilaahay baa loo geeya loo bandhiga malaa'igta xafadada ama katabada qaada yowma aliniini maalinka isniinta iyo walkhamiisi maalinka khamiista ah fa uxibu waxaan jeclahay nabi haddaan nabi maxamed ahay an yucrada in la bandhigo camali camalkii alla loo gudbiyey faylkaygii la gudbiyo wa ana saa'imun anoo sooman rawaahu tirmidi waqaala xadiiun xasan tirmidi xadiidka wariya wuxuuna waa xadiid xasana wa rawaahu muslim baa wariye xadiidka bihayri dikri soom isagoon soonka la sheegin xadiidka muslim wuu dheeriya isagu waxaa wey lafdigiisu macnihiisu waxaa weeye usbuucii laba goor baa ilahay acmaasha loo bandhigaa usbuucii laba goor baa ilahay acmaasha loo bandhigaa kadibna faylka rabbi fiirinaya addoommuhu u dembi dhaafaya mushrik iyo kuwo cuqdad isku qaba ninkii ilaahay u shariig yeelay faylkiisa waa la soo celinayaa labadii cuqdada iyo xoogow eeqadu u taaldhex taalle isku dhacsanaana dib loo dhigayaa ilaa ay soo heshiiyaan kuwan faylkooda dib u kaadiya loo dembi dhaafi maaya la odhanaya idan xadiidka mustas wuxuu wataa in maalinka isniinta khamiista acmaasha ilaahay loo bandhigayo ummaddana loo dhaafayo ilaa limushrikin aw mushaaxinin marka lafdiga soomka muusan sheegin intaasoo ka wada wa can caaisha radi allahu tacaala canha kaana rasuul lahi sal sm yataxara nabigu wuxuu ku dadaali jiray sowma اliniini wاlkhamiis khamiista iyo isniinta soonkooda nabigu waa ku dadaali jiray oo muusan seerayn jirin in markaa uu safro ama cudurdaar kaleba u yimaada mooyeen rawahu tirmidi wqaala xadiiu xasan baabu istixbaabi sowmi aa ayaami min kuli shahrin in la jecel yahay bil walba in saddex beri laga soomo bil walba saddex beri ka soonkeedu inay qiimo badan tahay sharcan wlafdalu sida qiimaha badan waxa wey buui nawowi sawmuha maalmaha saddexdaa in la soomo fi layaami albiid maalmaha caddada ah maalmaha cadada saddexda beri ee laga soomaya bil walba saddexda maalmoodee cadada ka dhigo wahiya aali cashar waa maalinka saddexiyo tobnaad wاraabic cashar afariyo tobnaad wاlkhaamis cashar shan iyo tobnaad wa qiila waxaa la yidhi saddexda maalmoode ayaamulbiidka ma aha saad sheegteene waxaa weeye aلثaani cashar wاثaaliث cashar wاraabic cashar labiyo tobnaad saddexiyo tobnaad afariyo tobnaad wاsaxiixu sida fayoowe raajixa almashhuur ee caanka ee la yaqaano huwa alأwal waa qowlka hore odhanaya ayaamulbiidku waa saddexiyo tobnaad afariyo tobnaad shaniyo tobnaad waa saddexda habeene u dayixu buuxa wey dharaartina iftiin tahay habeenkina uu iftiin yahay labadii nuurba ay kulmeen وcan abi hurata radi allahu tacaalى canhu qaal awsaanii khaliilii saaxiibkay wuxuu ii dardaarmay ama rafiiqaygi wadaygay wuxuu ii dardaarmay gacalkayga wuxuu ii dardaarmay bialaain oo nabi maxamed sal slam saddex arrimood siyaami alaaثi ayaamin saddex maalmood soonkood buu ii dardaarmay min kulli shahrin bil kasta aan ka soomo waragcatay duxa labada ragcadood ee salaatu barqinka ee barqinka la tukadee sadaqada ka ah iyo nicmadeenna iyo lixda laxaadna waa ii dardaarmay wa an uutira inaan salaada gunaado aan ragcad ku gunaanado oon witriyana wuu ii dardaarmay qabla an anaama intaanan seexanin ka hor muttafaqun caleyh xadiidka waynu soo mar dhowr goor baynu soo mar baabkii baabaabaaniyo waynu ku soo mar wa can abi darda qaala wuxuu ihi saxaabigaas awsani xabiibii abu awsani khaliili buu soo yidhi awsaani xabiibii kaan jeclaa wuxuu ii dardaarmay oo nabi maxamed sal slam bialaain saddex arrimood lan adachunna aanan ka tagaynin maa cishtu intaan noolahay saddex nabigu ii dardaarmay intay naftu igu jirtana seerayn maayo muxuu kuu dardaarmay bisiyaami alaai ayaamin saddex maalmood soonkood buu ii dardaarmay min kulli shahrin bil walba wa salaati duxaa salaatu barqinka uu ii dardaarmay wa bianlaa anaama inaanan seexanin buu nabigu ugu adkeeyey xataa uu tiro ilaa aan watriyo yani muxuu ugu adkeeyey nabig sal slam abu hurayre iyo abu darda wuxuu ka baqay nabigu in ay hurdo la tagto niska dambe marka horta meel ku xid laakiin waynu soo maray ruuxii inuu rajo ka qaba inuu niska dambe tooso witrku niska dambaa ku fiican an cabdlah bn amr cas radi alahu tacaala canhuma qaal qaala rasuul lah sal sm sawmu alaai ayaami min kuli shahrin sawmu dahri kulihi muttafaqu calayh sawmi alaai ayaam saddexan maalmood soonkood min kuli shahrin bil walba laga soomo sawmu dahri kulihi sanadkao dhan oo la soomay la ajr yahay sanadkao dhanoo la soomay ayuu markaa la ajriya xagga fadliga muttafaqun calayh وcan mucaad alcadawiya raximah اllahu tacaala mucaada binti cabdillahi alcadawiya gabadh taabiciyadoo min awsad الtaabiciina faqiihada oo caalimada weeye akhraja laha sittatu wغayruhum أnaha sأlat axaruriyatun anta gabadhii caaisha ku dhihi jirtay waad garanaysaa أnaha sأlat caaisha caaishay weydiisay radi allahu tacaala canha waxay weydiisay akaana rasuul اllah rasuulka ilaahi caaishoy ma aha yasuumu kii min kulli shahrin bil kasta alaaa ayaamin saddex maalmood nabigu maka soomi jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh hooyadan waxay tidhi qaalad nacam haa hooyadan waxay tidhi haa wuu ka soomi jiray bil walba saddex maalmood wuuba ka badan jiraad khamiis walba iyo isniin annaba hadduu soomo bishii sideed beri ka soomaya ila bishu waa afar usbuuc usbuuc kastana waxaa gala laba maalmood khamiis iyo isniina sideed bay noqonayaanba qaalad nacan bay tiri hooyadeen faqultu waxaan idhi haddaan ahay mucaada min ayi ayaami shahri meesha ayaam baa ka go'an riwaayaadka badankood ayaam baa la socda saasayna macnuhu ku cadyahay min ayi ayaami shahri kaana yasuum bisha maalmaheeda maalmahee buu nabigu ka toogan jiray saddexda maalmood eed sheegtay in nabigu bil walba uu ka soomi jiray saddexday ahaayeen bay jiri saddex ayman usbuuca u horeya saddexa u horaysa miya usbuuxa dhexe saddexda u dambaysa miya u dambeeya saddexdiisa hore miya mise nabigu halbaateel buu ka dhigi jiray faqultum waxaan idhi min ayi ayaami shahri bisha maalmaheeda keebuu kaana yasuumu nabigu soomi jiray maalmaheebuu nabigu bisha ka soomi jiray mucayano ah makhsuuso maxduuda ah qaala caaisha waxay jira lam yakun yubaali nabigu oma aabaan yeeli jirin min ayi shahri yasuum min ayi ayaami shahri yasuum wey maalmaha nabigu gooni oma toogan jirine saddex beri unbuu bilowba ka soomi jiray dhaxdu ka soomay dhammaadku ka soomay bisha bilowgu ka soomay rawaahu muslim وعn أbي dr رضي الله تaعالى عنه قاaل قاla رasuل الله صل ل سلم إda sumta إda أradta الsوma wey إdaa sumta haddaad doonaysa inaad soomto min الشhahri ثaلaaثa bisha aad saddex beri ka soonto fasum ثaلaaثa caشhرة وأربع caشhرة وhamسa caشhرة rawaahu tirmidi waqaala xadiiثu xasan sida fadliga badan wey nabigu laakiin marar buusan u aabiyeeli jiray sida caaisho inoo warisay haddaad doonayso inaad bisha saddex beri ka soonto saddexiyo tobnaad iyo afariyo tobnaad iyo shaniyo tobnaad ka soom ayaamulbeydkii weeye haddaad soo marayseen وcan qataada bn milxaan alqaysi radi allahu tacala canhu qaal saxaabiga wuxuu yidhi kaana rasuul اlah sal lay slam yamuruna bisiyaami ayaami اlbiid nabigu wuxuuna fari jiray oo na amri jiray amru istixbaab weeye maalmaha caddada inaanu soonno ثaلaaثa caشhرaةa وarبع caشhرaةa وhamسa caشhرة saddexiyo tobanka iyo afariyo tobanka iyo شhaniyo tobanka rawa abu dawuud وcan بn cabaasin radi allahu tacaalى can qaala kaana rasuul lahi sal ly slam rasuulku ilahi wuxuu ahaa laa yuftiru kaaban afurinba ayaama albidi maalmaha caddada ee saddexda beri ah fii xadarin walaa safarin xadiikan xadiiu dhan buu ka daray suubanuhu calayhi salaatu wasalaam ayaamulbidka soomkooda muusan ka tegi jirin xataa hadduu safar yahay xataa hadduu socdaal ku jiro uusan nagaadi ahayn oo uu jid saaran yahay oo waddo u hayo wuu soomi jiray hadduu negi yahayna rawaahu nasaa-i baa wari biisnaadin xasan muxaqiq hoosta wuxuu u kubraha u tiri ku jira suqruhu ku jira xadiidka kubraha loo tiiriyo waxaa ka fiican suqrihiisa loo tiiri maxaa yeele waa ka xoog badan yahay kubraha nasaa-i asunan alkubra nasaa-i xadiid daciifa ku jira daciifu shadiidu dacfi baa ku jira muxtamalu dacfi xasan iyo saxiix baa ku jira ama suqruhu asunan asuqra cinda nasaa-i waa axaadiis saxiixa agtiisa hadduusan markaa caylaynin marka suqruhu ku jira xadiidku inuu u tiiriya ahayd buu kaga jira nawna suqruhu u tiiriyey lann rawaahu nasaa-i haddii la yidhahdo la idlaaqo oon lagu qaydin kubro la dhihin suqraha loo jeedaa suqraha loo jeedaa waana sidaa uu sheego xadiidku sanadkiisu xasan wey marka ha lagu dadaala maalmaha sunanka ee khayrka badan ee nabigu ammaanay isniin iyo khamiis ayaamulbeedka haddaad awoodi weydo saddex maalmood bil walba ka soon adoon midna eeganaynin khayr badan iyo ajirna waad ka heli caafimaadna wuu ku jiraa caafimaadna wuu ku jiraa baabu fadli man fatara saa'iman wa fadli الsaa'imi اladii yu'kalu cindahu wa ducaaءi اlaakili limaأkuuli cindah wuxuu baab yahay fadliga ugu leey man fatara saa'iman ruux soomana axad soomana ruuxii afuriya ee raashin siiya iyo wafadli saa'imi ruuxa sooman fadligae khayrku uu helahayo alladii saa'imkaasu yukalu cinda wax lagu cuna agtiisa adoo sooman baa agtaada lagu qadeeyey oo lagu quraacday xoogu moogtahay haddaad agtada raashin lagu cunin xoogu waad iska gegsan kartaa laakiin marka alaabtii inta agtada la soo dhigo sanka uu sanuunkeeda kaa soo galo oo raamsiga aad maqasho hawshu khatar wey ma iska sii daysaa ma ku dhufataa baa ku qabanaysa gaws la qaada geel la qaada ka darmaysa soomaalidu saa darteed baa layidhi jamaacada waa raashinka haddii lasoo dhigo hee salaadina loo aqimo nab wuxuu yihi salaada u kaadiyo raashinka kala baxa ka hamuuntirta marka hawl saalan ma ah ninkii soomanaaya marka agtiisa lagu cunto cunay ee lagu raashiintay ee dul qaatay soomkiisa aan burinin asna ajirkuu leeyahay wa ducaai اlaakili lilma'kuuli cindah iyo ruuxii ku marti qaadae qada ku siiyey ama ku sooriyeeye ama ku casuumay raashin ku siiyey inaad u ducayso wa ducaa ilaakili kii wax cunay inuu u duceeyo lilma'kuuli cindah kaakiisa wax lagu cuna u duceeyo can zayd ibni khaalid aljuhani caynu sal slam qaala wuxuu ihi nabigu man fatara saa'iman riwaayadii cabdirasaaq ba caddaysay iyo axmedba acamahu wasaqaahu wey raashiin baad siisay cabitaana baad siisay man fatara saa'iman ruux sooman afuriya kaana lahu ninkaa afuriya waxaa u ahaanaya milu ajrihi kii soomanaa ajirkiisoo kalu helaya adoo sooman baad ummad masaakiina muslimiina afurisay ood raashiin u ajirkaadi horta waad leeda adiga maanta soomanaa intii aad afurasay walbana soonkiisii maanta uu soomay ajirku ka helay mid lamida lagu qoraaya labaatan wada haddaad afuriso labaatan soon baa kuu qoran kaadi ku dar labaatan iyo kow soon khayr hase annahu laa yunqasu laga dhimi maayo min ajri saa'imi kii somana ajirkiisa shay waxba laga goyn maayo wadaadku ku afuriyey ajirkaada ma uusan qaadanin ajirkaad adu waad leedahay hal xaraf lagaama goynin laakiin ilaahay fadligii baa wuxuu siinhayaa ajirkii adu maanta soomkaada aad ka heshay ajir leeg madaa iskale marka ajirkaas mise ilahay baa addoonka siiyey addoonka ilaahay baa siiyey asaguna uu shaqaysto waa ku afuriyey adiga laakiin waxba lagaama taaban rawaahu tirmid waqaala xadiiun xasan xadiid dheer weeye qaybtan uu sheeku ka soo qaatay man fatara saa'iman aw jahaza haaziyan aw xaajan aw khalafahu fii ahlihi bikhayr kaana lahu milu ujuurim xadidkii dheeraa wey ninkii ruux sooman afuriya ama nin gaala ku duulhaya qabaaliyo barigantaala ama ruux xaajioo muctamira caawiyo wax siiya oo sagootiya waxna ku kaalmeeya ama kii maqnaa ee safarkae xajiya ama duulee jihaaday reerkii ku siisimo caruurtii iyo baylahdii usii ilaaliya kulligood baa ajirkoodii ajir lamidu addoonkaa helaya waqaala xadiiun xasanunse culummaduna sidaan xalay anu soo sheegnay u badan yihiin oo afurka laga hadlayo waa in ruuxii baahidii maanta hayse aad ka haqabtirtood ka tirto dhowr xaboo timir iyo koobiya iyo xabad sambuusa meahee waa cunto ruuxaasi baahidii maanta ka reebta ka goysa berrina uu ku soomi karo hadde gasiin u noqota iyo geshiimo ay suxuurtu u goyso uu ku soomi karo loo jeedaa waxaase ka sii fiican wadaaddaad afuranayso ee adugu kula afurahaya tiirtooda iyo biyahooda adugu diyaari igama siin kartaan dheh qolyaha masaajidka bacda fidsanhaya waxaad tiradaa intaas wadaadaha aniga aan afursadaan iskale biyaha u horeeya siin timirta u siin xisaabta weynaydna gurigay ku sugaysaa sidaasay carabtu yahay ayagaa inaga fiican murankaa maxaa ku gelinaya muslimiinta carbeed sidaasay sameeyeen haddaad u tagto wadaadduhu afuriyo meeshooda isaga wuu xidhanayaa xataa biyo kugu tuuri meeshaana ay xidhan tahay wadaadaha biyaha horeeya anaa siin timirta hor anaa siin kadibna uu alaabta kanle wuu keenaya laakiin masaajidkii haddii biyo laga soo dhejiyo wadaadka oo timir laga soo dhejiyo oo madhaasi iyo xoogo sambuusa loo dhiibo xishood unbuu guri u imanoo dhib wadaadkii waxba uu karkariyee bal iska tag mooye wuuba soo ergayba warkaasoo sidaa maaha marka siyaasaddaasi hala ogaado ajirkan weyn waa laysku haystaa marka intaad wadaadda kula furaya ilaasho siaan muranba hawsha isu u gelin can cumaarata binti kacb alansaariya radi allahu tacaala canha ana nebi sal slam dakhala calayha nabigaa soo booqday ansaari ansaar nabiguu booqan jiray aad buu jeclaa maadaama nabiga ay u heliyeen oo isagii saxaabadiisa xumbaarteen oy muujiyeen nabigu suusan u booqanin ousan u daryeelin muhaajiriin yuu ansaar u daryeeli jiray laba arimood abaalka ay muslimiinku lahaayeen buu nabigu gudaya o muhaajiriin waa ilma adeertii khaasa gobonadu waxay keenaysaa ninba ninkuu kaa fog yahay inaad soo yarjiiddo ta'liif iyo wanaag u muujiso soomaalida way yaqaanana waxay dhaheen nimaad waxu diiddo waalkaba ugu fiican nimaad wax siisana waalkaba ugu fiican bay yidhaahdeen maxaa jiraa la yidhi wax kaa waayo ood waxu kala dhiman maysaan hilib iyo dhalyaa idin dhexeeya iyo maydhax baa iskugu kiindhaga hadduu hataa kaa cadhoodo uu ku caaan warsi xun baadna yeeshe intaad adda dadkan aniga anaaba baahane warwaaga kuwan way eedeen bal inoo joog markaan sugayna kaa dhiman maysaan wax badan baa idin dhexeeya waa marka wax diiddada ay tahay wax sismadana hadde waa qaraabo sidii sadaqa weeye marka ansaar nabigu il gooni ah ayuu ku fiirin jiray wuu booqday nabig gabadhan uu soo salaamay camaar um, um, alansaariya faqadamat ilayh ayaguna gubbay ahayn faqadamat ilayhi acaaman raashiin bay nabiga u keentay riwaayadka waxaa timir bay nabiga u keentay iyo rutab bay u keentay faqaalna wuxuu idhi kuli cun aduu hadde soo bilow timirta wax ka cun faqaalad waxay tidhin innii saa'ima nabi allo waa soomanaha ee raashinka aan kuu keenay cun nabi allow faqaala rasul la sal slam wuxuu ina asaa'ima ninka sooma qofka sooman tusali calayhi اlmalaaئika malaa'igta u ducaysa dembidhaaf ilahay u weydiisa goorma idaa ukila cindahu xataa yafraguu waa qaybtii ahayd wafadu الsaa'imi aladii yu'kalu cindahu buu tarjamada qaybteediibuu xadiidkan u qaybta horee man fatara saa'iman xadiidkii zayd bn khaalid buu u qaybta ducadana way iman doontaa axadka sooman tusalli calayhi malaa'igta ammaanta dembidhaaf rabbi u weydiisa idaa ukila cindahum marka agtiisa wax lagu cuno xataa yafraquu ilaa ay dhammaystaan wax cunahayay ee meesha ku aqdaamanay rubamaa qaala inuu nabigu yidhahda laga yaaba xataa yashbacuu ilaa ay dhargaan dadkii cunay intay raashiinkaa fadhiyaanay wax wadaan malaa'igtu ducay ku wadaysaa ruuxi muslimkaay soomanaa dembidhaaf bay ilaah u dembidhaaf allah u naxariiso ilaahu addoonkan hagaaji malaa'igtuna hadda waa macsuum ducadooda waa maqbuula rawahu tirmidi wqaala xadiiu xasanu aiix sidaasui baa ka goan tirmid wuxuu waa xadiiun xasanun saxiix waana sidaa tirmid uu sheegay wadaadka muxaqiqa warkiisa hoose macno badan ma sii laha sanadka xadiidku wax cillo oo weyn ma laha xabiib nin la ayaa xadiidka yaa warinaya xabiib ibnu zayd oo nin iqo imaama can leyla gabad layla la yidhaahdo oo umu camaara ay xoraysay umu camaarona waa xayb ibnu zayd ayaydii wey xayb ibnu zayd can layla mawlaati ummi camaara can ummi camaara binti kacab alansaariya wey waa wiil iyo ayaydii iyo gabadhay ayaydii xoraysay baa wax kala qaadanay ayayduna waa saxaabiyad ansaariyad ah gabadhuna waa addoon ay waa reer sidaa isu daba taagan gabadhaasi laylaah ayuu u jeedaa wadaadku markuu sanadka xadidka waa daciif waa majhuula wadaaddaa yidhi sheekhiisii asaga wadaadka sheekhiisii bashaara baa majhuula yidhi tirmidiga markuu taxqiijinay intuba asna maahir noo wax kale muusa faa'iideyn laakiin qaacidada fi lmusطalax gabadhan fiqa wey limaada dahabi fi lmuqida wuxuu ku sheegay raawiga aan aan la durin xaggana aan la tawhiiqinin haddii tirmidi ibnu khuseyme u saxiixiyaan xadiidka waa iqo gabadhanna xadiidkeeda tirmidi baa yidhi waa xadiidun xasanun saxiix ibnu khuseymena wuxuu yidhi wuu soo saaray fii saxiixi buu ku soo saaray ka fiiriya iyo saxiixiisa kadalika ibnu xibbaan baa xadiidka soo saaray oo gabadha u saxiixi xadiidka kitaabkiisa aiqaadna wuu ku sheegay inay iqo tahay gabadhan leylaah idan saxa laha tirmidiyu wabnu khusayma wabnu xibbaan yaa u saxiiya xadiidka wax jarxiyana ma jiro xadiikuna shawaahid buu leeyahy xadii ibni cabaas oo sanadku daciif yahay iyo xadiiu burayd oo asan daciif ah intaan shawaahidda la gaadhin dacfigeed inaga badaaye xadiidkan keligee baa saxiixa limaada leyla waa taabiciya waxay wax ka warinaysaa sayidada iyada xoraysay xadiidkuna waa min fadaa'il acmaal gabadha wax jarxiyee ma jiro saddex xaafidoo waaweynna xadidka waa u laba goor ka badan buu soo celiyaa dahabi gabadha ruuxa noocaas inuu iqaya iqadu ma ahan raawiga layidhi waa iqee saxiixaynka ku jira bukhaariy muslim waa rijaal wax tawfiiqi usan jirin laakiin bimujarad bukhaariy muslim ay ka wariyeen fi saxiixaynba wuxuu yahay tawhiiq iyo tacdiil marka sidaas uu tirmidi sheegay baa saxan marka xadiiku xadii saxiixa weeye وcan anas ibni malik radi allahu tacaala idan ruuxa soomane agtiisa lagu raashiintay ee sabray malaa'igtaa u ducaynta bidhaafna ilaahay u weydiinaysa waxaa inoo dhiman ruuxii muslimka ah ee raashinku siiyey inaad u ducayso wa ducaau اlaakili lilma'kuuli cindah intaasaa dhiman tarjamadaas xadiidkeedii <clears throat> وcan anas malik radi allahu tacaala can أن النبي صلى اه عليه وسلم جاء إلى سعد بن عباadة نبي محamed baa u yimid sacد بن عubaadة جاahلية وإسلام أنصاari way taqaanay waa أجود العرب إن الجuuد waa شhiimaة min أهلi hada البيت شhiimaة أهل hada البيت markii qays بن cubaada waa ka soo sheekeynay qisadiisii saxaaba duulaysa markuu geel intuu deyn ku soo qaado haddana u gowracay oo soo qaado u gowracay markii waagi dambe intuu xanaaqay cumar iyo markay xanaaqeen oo ninkan dhallinyarada aan xoolan haysanin intuu isagu reero u tagoo geel soo daynsado u gowracaya muslimiinta baahan waxaa soo qaanaya deyn wuxusu saarahaya yaa ka bixin doona markii sacd ibnu cubaada xanaaqa hadduusan saa yeeli lahayn iguma bannaanaydeen buuhi inaan dhalay maantayba cadaatay maxaa nabiguna wuu yaqaana sacd bn cubaada qoyska uu ka dhashay waa ninkii reer khasayja garanaysaan qoysku ugu yaqaanaa deeqda iyo gobanimaday ahaayeen wax bixinta laguma gaari jirin saddex boqoloo halaad buu maalin u gowracay muslimiin baan isagoon shilin haynin wiil ku dhalay sacd qays intuu soo daynsado oo suuqa togayaa tahay waa la garan abtirso in hebel hebel haa waad iska bixin kartaa aabbahabaa maalqabeene waxaa nin reer madiino timirtiinni markay godaa laga geela la siin jiray geela asagoo muslimiinta u gowracahaya nin badan buu ahaa nabiga marka booqday sacd ibn cubaada booqday gurigiisi tegay jaaa rasuul llahi annahu jaaa ilaa sacd bn cubaada radi allahu tacaala canhu waana sayidkii reer khasraj haddeed garanaysaan fajaءa bkhubزin wa fii riwaaya wazabiibin markuu nabigu booqday soo dhoweeyey buu wuxuu keenay kibisna waa u keenay subagna waa u keenay saliid zabiib oo faaki iyo u keenay qudarahaanna waa keenay xadiidkii qusul oo sheekhu soo gaabsaday nabiga calayh isalaatu wasalaam sacd bin cubaada booqday markaasuu nabiga albaabka markuu soo istagay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sacd wuu maqlay nabiga codkiisii hoos buu salaanta oga qaaday wuuna sugay nabigu wuxuu mooday aan la maqal salaantiiba nabigu ku celiyey assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ma soo galaa sheeg salaantiiba hoos u qaaday sacad ibnu cubaada nabigu mar saddexaad buu ku celiyey haddana salaantii hoos buu nabiga oga qaaday waana aamusay saddex goor markuu nabigu salaamay oo wax la hadla uu waayey buu nabigu iska noqday uu ka daba orday sacad ibnu cubaada nabiga nabi allow waaika wacalaykum asalaam oo maxaa jira rabay buu inaad noo wado nabi allow salaantaada iyo barakada aad sheegaysaan rabay inaad noo rakayso noogu celceliso oon badsanno inabaa low soo noq nabigu isku duubi soo celiy markaasuu fadhiisiiye oo kibistan iyo timirta iyo iskugu keenay xadigu qisadaasuu watay oo markuu orayseenku salaamay ee masoo gala maxaad igu jaabi weyday maxaan badsanhayay nabi maxamed ducadiisa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu nabigu waa u bogay wuxuu khayr allah ku siiyo inaadoo qiimo badan buu ahaa nabigu waa cunay uma qaala nabi wuxuu yidhi aftara cindakum waakala طacaamukum اlabraar wasallat calaykum اlmalaa'ika rawa abu daawud biisnaadin صaxiix sidaa uu nabigu yeelay ama sacd yeelay haddaad wadaadaha somalia ku samayso malagaabaa kale iska ilaaliye uu quursanhaya kibir bay ka tahay iyo waxbay iska dhaadhicinhayaan laakiin dadkaa isfahmaysaan isku kalsoon tihiin haa laakiin hadday baashu tahay marka horeba xidhiirkinu yaa allahu ku socday markuu u horraysayba ku soo bood warsoo galle waa diyaar weeye qaab kale noqon markuu nabigu eh, raashintay saxaabigiisa eh, uu soo dhoweeyey uu tegayey buu u duceeyey wuxuu hi aftara dadka sooman agtiinna ku afureen duco yacni axad wax la oo raashin la siiyo oo la quudiyo ruux sooman ugu khayr badan nabigu ini ruux sooman baa ugu khayr badan aftara cindakum agtiinna ha ku afureenoo ha ku raashinteen asaa'imuuna kuwa alla u wa akala acaamukum cafwan acaamakum raashinkiinna ha cuno alabraar kuwa ilaahay adeeca jamcu baarin aw jamcu barin idan dadka ilaahay ka cabsadee bararada ana raashinkiinna ha cunin fajara allah idinka ilaaliyo wasallat calaykum اlmalaa'ika malaa'igtuna ha idiin ducayso ilaahay agtiisa haydinku ammaanto rawaa abu daawuud biisnaadin saxiix abu daawud baa xadiidka idan dadka muslimiinta ku martisoor aan wax ku siiyey ducada ugu qiimo loogu duceey waa midaani anas iyo burayde iyo ibn cabaas iyo xadiidka wariyeen nabigu dhaqan bay u ahayd iyo mucaad dhaqan bay u ahayd ruuxa muslimka hadduu koob shaha siiyo hadduu wax yaroo biyo ay tima nabiga siiyo uu soo fadhiisiiyo saasoo ugu ducayn jira afطar cindakum الsaa'imuun waakala طacaamakum اlabraar wasallat calaykum اlmalaa'ika idan culummada iyo ahlu beytkii iyo ahlu khayrka in la marti oo laga ducaysto waakala acaamakum alabraar baa tusaysa raashinkaada dad salaadda ku ficeen oo mooryaan oo khariban intay cuni lahaayeen kuwa khayr iyo ka hesho kuuna duceeya fiican malaaigtuna ay kaaga ducayso uu ku sheegay meesha riyaadka ayuu ku yidhi adkaarkana adkaarka mukm nawwi wuxuu yihi abu dawud baa bisnaadin saxiix wakadalika qaala xaafid alciraaqina wuxuu yihi sanaduhu saxiix fi takhriij اlixyaa ixyaa culumudiin markuu takhriijinayo kitaabta almughni can اlasfar وkذلك الxاaفظ بن xaجر في تlkhiص الxaبيir asna siduu yidhi marka sidaa ay sheegeen wey xadiiku baabkana xadiid badan baa ku timaada kaxadiiثi mucaad بن jabل وsacد بن abi waqاas وcabdالlah بن زubayr oo macnahaas keenaya kitaaب الاctikaaf wuxuu baab yahay aan israacina dee soon inta yarta aan ku daro saan kitaab اlxaj u istaagno mise cishi haddaad tukata inaad kala yacdaan baa rabtaan inta yartaan ku daro kitaab اlاctikaafi wuxuu baab yahay nagaashihii masaajidka lagu nagaanayay buu kitaab yahay alاctikaaf luغatan waa allubtu fii makaan ama mulaasamaة shay inaad joogtayso ood rukumato ama aad ku nagaataa la yidhahda ictikaafka idan xagga curfiga fiqina waa taqaano waa allubtu fii makaanin makhsuus calaa wajhin makhsuus oo masaajida loo jeedo qur-aanku waa ka hadlay ictikaafka waطahir beytiya liلطaa'ifiina wاlcaakifiina wاrukaci sujuud waantum caakifuuna fi اlmasaajid marka kitaabka noocaasoo kalea aayado qur-aan oo ku bilaabtay nawowi inuu halmaamaan u malaynaya waa cibaada marka la yaqaana qabla islaamna jirtay bacd alislaamna jirto qiimo badanoo sunna mu'akada ah weeye sunna ilaahay loogu dhowaado wey mana laazimo waajibna ma noqdo ilaa binadri waa sunno iyo qurba alla loogu dhowaado waajib ma noqdo inaad ku nadarta mooyeen haddaad nadarto tirado shardi waxa u taqaana ilaah waxaan ku nadaray ama shardi aan ku galay inaan meel heblo iyo masaajid hebel aan ku ictikaafo markaa wuu ku laazimaya arkaan buu leeyahay aara arkaan afara ayuu leeyahay alictikaaf qudhigiis oo allubtu loo jeedo ictikaafku waa rukni min arkaan اlictikaa waa maxay inaad goob ku nagaato masjid ku nagaato rukniga labaadna waa anniya inaad niye iyo qasdi ujeedda meesha ugu nagaato ka saddexaadna waa almuctakif ruux ictikaafi laha shuruud baa la rabaa waa inuu yahay muslim caaqil ah daahir ka ah iyo nifaas iyo janaabo ruuxa muctakifka shuruud buu leeyahay inuu muslim yahay waa inuu caaqil yahay waa inuu nadiif ka yahay xayd iyo nifaas iyo janaabo maxaa yeele adoo iyo nifaas ku haya ama janaabo qaba masaajid kuma ictikaafi kartid marka alictikaafu wa huwa allubhu fi lmasjid almuqsu fi lmasjid anniyatu almuctakifu wاlmuctakafu fii iyo meesha lagu nagaan lahaa afartaa rugni buu leeyahay arkaanulitikaaf afartaas wey markaynu usoo noqono marka rugniga u horeeya ictikaafka ah lubhiga in intee la eg baa la odhan karaa ictikaaf anaga shaafici waxaan qabnaa hal daqiiqaba allah ka dhigo laba daqiiqaba allah ka dhigo haddaad niyoto inaad masaajid ku nagaato waa ictikaaf ood niyeysato oo shaafici maxaa jira qaacido usuula naga qabsadaan leenahay alxukmu idaa culliqa bismin hadii xugum sharci ah lagu xiro magac xaggana aan la qaydin yuktafaa biaqali maa yanaliqu calayhi اlism baan leenahay waxaa kugu filan magaca asaga ah shayga ugu yaro uu ku dhici karo alictikaaf baa yar haddaan niyeystin inaan masjid kaa fadhiyo saacad baa allah ka dhigo nus allah ka dhigo toban daqiiq waa ictikaaf saxiix yidhahan shaaficiyu maxaa ictikaafku waa magac xukun baa lagu xidhay magacaasi shay walbo uu ku hirgelayo maxaa yeelay ninka ugu liita iyo midka ugu qiimba maxaad lahaysaa waa nin nin baan arkay waa dambaal doqona oo iska foofa nin diracoo caalima ah haddii nin baan qof baan arkay qofka iyo shakhsiyaddu weyne iyo feeroweyn midna mala laha magacaa wuxuu ku dhacaynbaa masjid baadihi midka yare labada mitira ah midka boqolka mitir kulligood masjid alxukm idaa culliqa bismin yuktafaa biaqali maa yaacu alayh اlism aw yanaliqu calayh اlism shaafici halkaasay istaageen maalin haddaad tidhaahdeen daliilkeena siyaydheen taxdiidka keena taqdiiraadka in la jaangoyo maalin la yidhaahdo ama laba maalmood ictikaaf wax ka yar ma noqon kara la yidhahdo taqdiiraadka nas baa loo baahan yahay oo shaaficidi waxaa u tidhaahdeen wixii ku nagaasho masaajid lagu nagaado intuu doono ha la ekaadee biniyatin waa ictikaaf maxaa u dhahdeen laakiin nagaadidaasi ama nagaashahaasi waa inuu ka badan yahay qadra طuma'niinati fi الsujuudi wالrukuuc baan haddaan shaaficiyana indhaha kala qaada qilaة اlfiqi dadka way baabi'isaa indhaha kala fura maxaan u nidhi sidaa waxaan u nidhi inta aad masaajidka ku nagaanayso ee dhex fadhinayso eed ictikaafka ka dhiganayso haba yaraatee waxaan leenaha waa inay ka badan tahay intii lagu nagaanhayay sujuudda iyo rukuucda ama qiyaamka kale haddii kale nin walbo sujuudo ama rukuuco masaajid gale wuxuu noqonayaa muctakif isu bedelaya si looga badbaado xogow nagaadi ah oo masaajid lagu nagaado kana badan dumaaniina fi salaa badan waa hawshu noqoto aababtaasaan isku qaban warkaanag waa fiican yahay dad diidaana daliil baan idinka rabnaa abu xaniife iyo maalig jam waxay dhaheen aqalu ictikaafi waa yowmun maalin dhammaystiran waa in la helo maxay ta waxaad saacaddeed la ordaysa shaaficiyo saacad iyo iyo fadhiga yarkaad sheegaysaa waa in la maalin la helay dheh iyaguna taasi marka waa ictikaafka qudhigiisa muranka ku jira inaad fahanteen baan ama niya waa iska macruufa haddee maadaama camal khayra yahay cibaadana uu yahay waxaa lagaa rabaa inaad niya la timaado ama almuctakif rukniga saddexaada shuruuddiis waa idin hormariyey shardigiis waa maxay an yakuuna musliman caaqilan naqiyan min janaabatin aw xaydin wanifaas bas intaasaa u shardia muctakafku fiih baa inoo hadhay yaa inoo hadhay masjidka almuctakafu fiih alictikaafu wاniyatu wاlmuctakifu wاlmuctakaf xaggee lagu ictikaafayaa wadaadda waxay dhaheen masjidka gurigaada kugu yaalla salaatulilka ku tukatee masxafka kuu saaran yahay tasbixu kuu saaran yahay ku ictikaafi kartaa xanafiya meesha ku dhuftay iyo wadaadda ku raacsan waa ra'yi daciif maxaa meeshan curfan wa sharcan masaajid ma aha ilaahayna wa antum caakifuuna fi اlmasaajidi wطahir beytiya liلطaa'ifiina wاlcaakifiina wاrukaci sujuud wali waxay dhaheen masjid meesha ayaduu ku asixi maaye haweenayda meeshay xidhatay ee ku tukatay iyo wadaadku habeenkii meeshuu ku khalweeyey iyo salaadaha ku tukado kulli waa lagu ictikaafaya kiraa bay dhaheen xanafiyo iyo wadaadda ku taageersan waa laga diiday niman waxay yidhaahdeen masjid jamaaca lagu tukado masjid lagu tukado salaadaha shanta ah ama barhkeed lagu tukado ayaa shardi ah muctakafka waa inuu masjid caam ah ayaa loo jeeda ma aha kii khaaska masjid caamah oo ummadda u dhaxeeya oo salaadaha shanta lagu tukada ama barhkeed baa shardi ah maxaa jiraa la la idlaaqo kaasuu ku dhacaa makaanka loo diyaariyey shanta salaad lagu tukado si guud oo caama loogu tukado oo la wadaago ayaa lagu talagalay ayaa la masjid waxa hari ah masjidku inuu yahay masjid jumciya jamca lagu tukado suusan ugu baahanin ninka muctakifka usan u baahanin inuu baxu meel kala aado waxaa u fiican masjid weyn oo jumco iyo lagu tukay inuu noqdaa u fiican cinda aljumhuur u fiican ad waxay dheen waxaasu ka soo taga masjidkii yaraayo qolqolka ku ahaana ma ku asaxay ictikaaf kii ummadda ka dhexeeyeyna kuma asaxahayo wuxuu ku asaxayaa saddex masaajid keliya bayt اlmaqdis masjid اlaqsa iyo masjid الnabowi iyo masjid alxaram almaki masjid alxaram almaki masjidka ku yaala maka almukarama bayt اlaxraam u taqaanaan ee kacbadu ku taallo iyo masjidka madiina nabi maxamed masaajidku nabigu asaasay ah ee nabiga ku xabaalan yahay calayh الsalaaة wasalaam iyo masjidkii bayt اlmaqdis ee yuhuuddu haysata hadda saddexdaa masjid keliya yuu ictikaaf ku asaxayaa bay yidhaahdeen jamaaca min aslaf baa ku tegey min saxaabaa saa qabta xadiid marfuuca la wariyaa oo macnaha caddaynaya laa ictikaafa ila fi lmasaajid aaa odhanaya sayidin ha noqotee muctakafka meesha lagu ictikaafayo murankaasaa ku jira qolqolkii ilaahay ku xidhan laga bilaabo ilaa beytullaahi alxaraam bay hawshu socotaa waa ay fahanteen baylata wixii dinanka idinla quman markaa ka sii daaya baabulictikaafi fii ramadaan ramadaan in la ictikaafo fadliga ku jira can bn cumar radi allahu tacaala canhuma qaal kaana rasuulu lah sal slam yactakifu kii nagaaduu ahaa alcashara alawaakhira tobanka dambe oo min ramadaana ka miduu nabigu ictikaafi jiray tobanka dambe fadliga badan ayuu ictikaafi jiray xadiidkan marka annaga shaaficiya ama jumhuuru taageeraya maalig iyo xanafiya waxay dhaheen ictikaafka loo shardiyaa ictikaafka soon baa loo shardiyaa soon khaas oo asagu ilaah baa loo shardiya xadiidkan muxuu tilmaamay nabigu tobanka dambuu ictikaafay asagoon la imanin soon u gooniya ictikaafka ilan soonkaa nabigu uu soomay waa soonkii ramadaan weeye ee soon u gooniya ictikaaf mutafaqun xadiidkii abu daawuud ee la ictikaafa ilaa bisiyaamina way daliishadeen waraajixun uu yahy xadiid aan sugnayn mutafaqun calayh wa can caaisha radi أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وxaa kaloo baabaynaya xنفiya maaلكiya xanaabilo ku taageeraya في riواaية in nabigu u اعتiكاaf شhawاal شhawاal buba اعتiكاaf في صحيiح طيب النبي صل ل سلم kaana wxa yctakifu kii اعtikaaفe ku nagaada masjidka dhex fadhiyan ka bixin ilaa لضaruuratin ilahayna ku caabuda alcashر اawaakhira tobanka dambe min bisha ramadaan ramadaan ka tirsan cafwan xataa tawafahu اllahu taala ilah rabbi oofsado uu qaatay uma اctakafa aswaaju intaa kadib waxaa ku nagaada masaajidka xaasaskiisii min bacdi nabiga gadaashii iyo dabadii muttafaq calayhi nabigaa ictikaafay xaasaskiisii baa ictikaafay muminiinto dhan baa ictikaafi jiray waa ariiqa nabiy suna nabi wey وعن abi hurata radi allahu tacaala canhu qaal kaana النbi sal slam yactakifu nabigu wuxuu ictikaafi jiray fii kulli ramadaan kasta sagaal ramadaan buu nabigu soomay casharata ayaamin toban maalmood buu bil walba oo ramadaan ka ictikaafi jiray soomku maalinki la farad yeelay nabigu la oobsaday sagaal ramadaan baa soo martoo nabigu uu soomay falama kaana alcaamu اladii qubida fiih markii la gaahay sanadkii nabigu uu xijaabto ko tobnaad la gaahay hijradii ictakafa iiina yowman sideedii sane hore toban toban beri nabigu ictikaafi jiray wy sanadkii u dambeeyey sanadkii sagaalada ramadaan labaatan buu nabigu ictikaafay maxaa yeelay nabigu markuu waagi dambe waayeela ajashiisu soo dhowaatay idaajaana soo degtay camal walba nabigu waa lalaabay waa badiyey qur daraasadiisa cibaadadiisa wax walba waa kordhiyey wixii marka qiyaamuleylka dheeraa mooyeene wixii kaleo dhan waa kordhiyey ictikaafkii labaatan buu ka dhiga toban buuna ahaan jiray falama kaana markuu ahaaday alcaamu اladii sanadkii qubida fii nabiga la qabdado uu geeriyooday ictakafa masaajidka wuxuu ku nagaaday cishriina yowman labaatan maalmood rawahu اlbukhaari bukhari baa xadidka wariy wallah subxana wa tacala aclam